bismi illahi raxmaan raxiim <clears throat> alxamdu lilah wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma qala alimaam abu cabdillaah moxamed bin ismaaciil ibn ibrahim albukhari raximah allahu tacaala baabun laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayn wuxuu ku saabsan yahay laa yuldaqu lmu'minu qofka mu'minka ah lama qaniino min juxrin god maratayn laba jeer ee min juxrin waaxidin hal god ah riwaayo kalaa kusoo aroortay oo saa u caddaysay isla hal god ah oo hadda ka hor laga qaniinay mar labaad lagama qaniino oo meeshii aad ku gubato iyo dabkii aada ku gubato dambaskiisaa laga fogaadaa waa intaasuu hoos ka nool yahay mar kalena aad ku gubato laakiin haddii dee dhib uu meel kaaga imaado haddana meel kalooda filayna uu kaaga dhaco taa iyada waa wax suuragala meelse mar lagaa dagay in mar labaad lagu dago waxay ka hor imaaneysaa caqliga iyo fiidhonaanshaha iyo taxadarka iyo digtoonida qofka muslimka laga rabo qofka muslimka waxaa la rabaa inuu ahaado yaaqib kayis qof baraarugsan oo dhug iyo maskaxale baa la rabaa inuu noqdo oo garanaya meesha ay dhibaatada oga timid iyo waxaa sababay iyo arrinka asaga hadda kadib inuu ka foojegnaado oo iska ilaaliyo oo mar labaad iyo mar saddexaad uuna ku dhicin saasaa loo baahan yahay qaala xadathana cabdullahi bnu saalixin qaala xadathani laythu alleyth bnu sacdin qaal xadathanii yunus baa ii waramay can ibni shihaab azuhri qaala akhbaranii saciid ibni musayibin ana abaa hurayrata abaa hurayra saxaabiga la yirahda qiimaha badan radia allahu canhu cabdiraxmaan ibnu sakhr adowsi ahbarahu saciid buu u waramay ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam nabigu qaala inuu yihi ya laa yuldaqu lama qaniino deel markii la akriyo waa dhawaatu sumuum waxaa sunta u saaxiibka qaniinka ay qofka qaniinaan laakiin haddii daal la akriyo laa yuldaqu la yidhaahdo ladaq iyo ladaq ba kala ah ladaq ah waxaa weeyaan dabka qofkao dab ku gubto wey a dadka qofkao dab ku gubto yaa ladaq la dhahaa laakiin ladaq haddii la dhao deel la akriyo waa waxa sunta leh ee wax qaniina iyo abeysooyinka iyo masaska iyo hingaralaha iyo waxaasaa ladaqa la dhahaa laa yuldaqu lama qaniino almuuminu qofka muuminkaa min juxrin hal god ah marateen laba jeer riwaaya kalaa caddaysay min juxrin waaxidin hal god ah marateen laba jeer muuminka lagama qaniino oo haddii mar lagu dago oo qofkan aad ogaato ama waxaan aad ogaato ama dhibka wuxuu keeni aad garato wixii aad ogeed inuu dhibkaa kuu keeni karo iyo sababta ad ogeed inay dhibaato kuusoo jiidi karto inaad ku noqoto caqligaabnimo wey waa maangaabnimi iyo qofka oo maqan oon kafla ay ku jirto waay saas weeyaan xadiis saxiixa weeyaan muslimna waa soo saaray bukhaarina fi saxiixiisa jaamica buu kusoo saaray xadiidkuna sabab buu lahaayo asbaabtiisa waxaa kamid oo lagu sheegaa in nabiga caleyhi salaatu wasalaam ghaswatu beder ayuu nin gaaladii kamida soo duulay ee ahaa ee daalamada ahaa oo nabigoo maka oga soo baxay oga soo guuray haddana daba socday beder baa laisku helay marka nin baa la qabtay oo noolo lagu qabtay gaaladii kamid oo weyneed waa calaacalay caruur iyo haween iyo owlaad iyo gabdho iyo wax badan buu sheegtay oo yii waxaas xaggee la geynoo waa iska kaydaa socaal la yidhaha soo noqonin isla sanadkii ku xigayba uxud ba haddana la arkaa soo taagan dagaalka uxud buu kasoo qayb galay dana gacanta lagu dhigay markaasuu deena calaacalay oo nabiga uu yihi calayhi salaatu wasalaam maka intaad tagto oo dhabanadaada saa u salaaxdo labadaada dhaban iyo garhkaa saa u salaaxdo dhihi maysid maxamed baan laba jeer ku qoslay oo laba jeer aan khayaamay dhihi maysid buu yidhi laa yuldaqu lmu'minu laba qofka mu'minkaa lama qaniino hal goda laba jeer ayuu yidhi qofku marka inuu fadli nahaado intibaha iyo balaarigu ku jiraa loo baahan yahay nacam waa taxdiir iyo digniin looga digayo qofka haflada iyo inuu iska uuna kala ogeyn wax dhibkiisa iyo wax dheeftiisa u kala garayn taasaa looga digayaa dayib qofka mu'minkaa ayaana laga hadlayaa fadliga iimaanka inay tusaysaayo in qofka mu'minkaa uu yahay qofka kuwaana qaadani arrimaha iyo dhibaatooyinka iyo waxa qarsoon iska fiirintooda iska ilaalintooda baabu ramyun bilail baabu man ramaa bilail qofkii habeenkii wax tuura tuura oo guryaha dadka iyo baryaha dambe way iska jiraan dadka tuuraha iyo guryaha iyo dhagaxun baa kusoo geli meeluu ka yimid aan la aqooni arrimahaas marka waa iscaaj waa cabsigelin waa iidaaya dhibaato la dhibaateynaya dadka man ramaa bileyl qofkii habeenkii wax gangana oo wax tuurtuura riwaayooyinka qaar waxay qorayaan man ramaa binabli qofkii leeb ku ganaa dadka muslimiinta ah wixii hub iyo dhibaato iyo silaax oo idil baa soo wadagelaya qaala xadathana cabdullahi bnu yaziid qaala xadathana saciid bnu ayuubin ibn abi ibnu abi ayuub qaala xadathanii yaxya bn abi sulaymaan can saciid almaqburiy can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaal man ramaanaa qofkii na soo tuurtuuro na soo gangana bileyli habeenkii falaysa minaa naga mid maaha buyu nabiga sala allah alayh wasalam naga mid ma aha oo qofka muslimka ah inuu noqdo qof dadka argagixiya lama rabo muslimka inaad farax gelisaa la rabaa oo aad ka farxisiyo inaad cabsi geliso ama qofka uu farax maarata walbahaar geliyo ma banaana altarwiic walfazax tafziic lama baahna in laga argagixiyo laga nixiyo xataa haddii ciyaar ciyaar ay tahay ood kaftan iyo ciyaar ay kaa tahay inaad qof intaad meel ugu gabato kusoo boodo oo uu isku naxo wadnaha haq uu yidhaahdo oo tiraada waa kuu ciyaarayay ood qasasho isagana dhibaataaba gaadhay laga yaababa inay sabab u noqoto xanuun weyn oo laga yaabo in walba dhintaba oo dadka dhikarka qaba ama laga yaabo in wadnaha laga hayo ama maskaxda iyo dhiigga xaggiisa waxaasoo idil baa dhaxdintaas dhibaatay geenaysaa hataa in laga nexiyo ma banaana markuu nabiga caleyhi salaatu wasalaam min saxaabada kamida oo walaalkii intuu ka qaaday isagoo lururdo uu xarig iyo ul wax ka qaaday waa kii nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrinta ka digay oo yihi maya ma soo gelaysa arrintaas in aad qofka ka farxinaysi iyo inaad la ciyaaraysi iyo naxdintaasuna kasoo waaqsan karine ka daaya baa layidhi man ramaanaa bileyli falaysa minaa annaga nag mid maaha buu nabiga sala allah alayi wasalam oo muuminiintu inay iska nixiyaan oo isdhibaan oo is cabsi geliyaan oo isturturaan oo isganaan oo isdagaalaan ma banaana waa ficilan iimaanka iyo walaalnimada mu'minnimada ah aan ku habbooneen oo sifo gaalada lagu yaqaano weeyaan muslimiinta inay qaataanna aynaan ahayn looga digaayo qaala abu cabdillahi fi isnaadihi nathar sanadka xadiidka nathar baa ku sugan dib baa loo fiirin yani cilla ku jirtuu ka wadaa marka xadiidka culimmada markay xaqiijiyeen waxay dhaheen cilalka iyo waxa uu musanifku ishaarayo lacalaha cilatun hayru qaadixa inay tahay saa darteed albani raximah llahu tacaala saxaxahu ligayrihi saxiixun ligayrihi buu ku tilmaamay xadiidkan waxayna soo gelaysaa cumuumaadkii nusuusta iyo axaadiidtan hadda soo socotay lamid tahay ee saxiixada ee muslim iyo hayr bay soo saareen qala xadaana khalid bn mkld qala xadaana sulayman bn bilal an suhayl bn abi sal an abiy an abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wali waslm nabigu wuxuu yihi man xamala calayna silaaxa ninkii hub noo soo qaata falaysa mina naga mid maha bu nabi sala la alay waslam ee dadka muslimiinta hub qaata oo la dagaalama oo qabiil qabiil loo dagaalamaaloo dagaalayaa iyo dhul laisku haysayaa iyo xisbi iyo kooxo iyo fikrada lagu kala duwan yaha laisku dagaalayaaba muslimiinta inay isdagaalaan ma banaana qofkii muslimaho muslim kale hub u qaatana wuxuu yihi nabigu falaysa mina nagamid maaha waa waciid aad iyo aad u adag oo shadiid a ah wey waciid shadiida diintii iyo islaamnimadii iyo miladii iyo ummaddii nabi maxamed ba waa loo diiday qofka inuu ku jiro ka mid yahay muslim baan ahay muslim baana ku duuli muslim baan ahay muslim baana uho urursani muslim baan ahay muslimiintaana maarata cadow ka dhiganaya wax kalaba cadow ima aha waxaa sax wax wanaagsan ma aha wax wanaagsan ma aha waana sida hadda dhacaysa muslimiintu waa isku kacsan yihiin oo dad baa kacaya dowlad dhisan oo ummad iyo mujtamac ammaan iyo nabadgelyo ku jiro ayay qole waxay kuleeyihin waxbaan bedelaynaa xoog baana ku bedelaynaa hubbay qaadanayaan maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay burbur dhowr boqol oo sano kun sano laba kun oo sano waddan dhisnaa oo intaa la dhisaayey ayaa dhulka la dhigaya ah, waxaa ka dhacaya caalamulislaami iyo duwal alcarabiya waad arkaysaan magaalooyinkii caasimada muslimiinta u ahaan jiray maanta dhafoorxumada haysato walaarataan iyo dhibka ka muuqda iyo siday u halaagsameen in badan oo kamida muslimiintuna dhaqankaasay ku fikirayaan oo inay waxbaan bedelaynaa iyo waxbaan maaragtay ka fiican baan keenaynaa oo hub lagu qaato hub loo qaato oo deena burbur iyo dhibaato iyo gumaad ummad la gumaado iyo dhul la baabi'iyo iyo wadooyin la xidho arrimahaas in lagu yirahdo waxaan ku gaaraynaa xukun wanaagsan shareecadeena ma ogolo taarikhda markaa dib ugu noqotana meel lagu gaaray ma jirto xukun xoog iyo awood dad muslima iyo dowlad islaam ah iyo shacab muslima oo la yidha xoog baan ku bedelaynaa meel lagu gaaray ma jirto oo burbur iyo dhibaato aan ka ahayn lama hayo lidalika markii loo yimid xajaaj binu yuusuf laga soo sheegtay anas binu malik radia allahu canhu ayaa loo soo sheegtay oo nin xajaaj binu yuusuf la dhihi jiro dhib badnaa baa jiray wasiirka arrimaha gaashaandhig kale u ahaa banu umaya nimanka la dhihi jiray cabdilmalik bin marwan marka wa alla waxay adlada kurku jari jiray madax ahaw culumo ahaw saxaabi ahaw taabici ahaw maalqabeen ahaw dadkii waa baabi'iyey waa dhameeyey marka hadda saxaabadii baa ka baxsan weye wuxuu dilay iyo wuxuu cabsigeliya ka dhigay anas binu maalik oo sheeganaya xataa waa kii mar u tegay cabdimalik bin marwan oo ugu tegay sham isagana waa loo soo calaacalay oo raggii saxaabadii iyo taabiciintii taabiciintii isaga uu soo gaaray ayaa u calaacali jirto dhihi jirta ninkan saasuu nagu sameeyaa maxaan sameynaayo ma iska celinaa markaasuu dhihi jiray iska sabra nabigiina waxaan ka maqlay sala allah alay slam isagoo leh zaman ma jiro ilaa midka ka dambeeya ka shar iska sabra buu dhihi jiray marka waa la iska sabray kadib de isagiina waktigiisii buu ku dhintay isbedelkii marka wuxuu ku imaanba qof walba wakti buu leeyahay likulli ajalin kitaab ajal walbaba wax qoran iyo muddo go-an bay leedahay in la degdego oo burbur iyo kadar la keeno oo laga daro sax ma aha man xamala calayna silaax falaysa mina sufyaan ibnu cuyeyne wuu diidi jiray in la yidhaahdo calaa hadyina iyo calaa dariiqatina iyo lagu fasiro wuu diidi jiray sideeda u daayuu dhihi jiray man xamala calayna silaax muslimiinta ninka hub usoo qaata muslim baan ahayde muslim maaha falaysa minaa naga mid maaha zajriga iyo radciga iyo canaanta iyo waciidka iyo goodiga hala adkeeyee hataa wiilino hadhihina jidkaanaga ficnaa kuma sugni iyo muslim wanaagsan ma ahi iyo hadhihina falaysa minaa dhaha saxiix wey xadiidkuna qaala xadathana maxamed bn lcala abu kurayb qaala xadathana abu saame xamaad can burayd bni cabdillaahi can abi burdata can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga wuxuu yihi man xamala calayna silaaxa qofkii hum loo soo qaata falaysa mina naga mid maaha nabi sala allah alay waslam bukhaari muslim buu kusoo saareen qaala raximahu llahu tacaala baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa araada allahu ilaahay hadduu doono qabda cabdin addoon inuu oofsado biardin dhulla uu ku oofsado dhulka uu joogay aan ahayn jacala lahu ilaahay wuxuu u yeelaa qofkaa bihaa ardadaas kale uu ku dhiban doono xaajatan xaajo ayaa loo geliyaa qofku ilaahay doono inuu qofku uu ku dhinto meeshan uu markaa joogay ee ku nool yahay meelaan ahayn inuu ku dhinto uu damco ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii wuxuu u yeelayaa xaaja waktigiina waa soo dhow yahay geeridiisii meeshan uu joogan iyo meeshuu ku dhimanayana iskumaba dhowa see la yeeli xaajaa gelaysa qofka isagaha alaba rusi iyo safar iyo tigid goosasho unbu bilaabi iyo maheel baan u socdaa io dhaqsada warkaa inta uu muddadaa soo dhowdahay buuna degdega iyo isticdaadka iyo isdiyaarintiisana ay degdeg badan tahay mar alla marka waqtiga soo dhawaado degdegiisa waa badan yahy oo qofaad arkaysa hal maalin ku diyaargaroobay hal maalin intuu ku diyaargaroobo tiidkiisa ii dadejiya yirahdo fiisada kusoo dhufta diyaaraddi baa gudoomi rabto ilan ama rogman rabto ama dhibaataa dhici doonto ama doontii yaa dumi biyaha geli doonto waxbaa soo socda ama gaarigiibaa xaadid geli doonaa ama isagiibaa meel jaas ayada markuu taa wadnaha istaagi doonaa marka ilaahi subxaanahu watacaala waxay kamid tahay qudradiisa iyo awoodiisa iyo wax uu qoray saan loo garamaraynin qof hebel wuxuu ku dhiman doonaa meel hebel iyo meeshanuu joogaa ilaahay baa yaqaana suu isku waafajinaya subxaana wa tacaala waxayna ishaaraysaa qowluhu tacaala uu ilaahay yidhi wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut naf garanaysa ma jirto meeshay ku dhiman doonto meeshay ku dhiman doonto ma garanayso ma meeshu ku dhashay ku dhiman doonaa ma meeshuu ku koray ku dhiman doonaa ma meeluu baa arkin oo maanta ugu horraysa ku dhiman doonaa ilahay baa garanaya subxaana wa tacaala mar walba laakiin waxaa la rabaa un mawdka iyo geerida qalbi lagu hayo la yidhaahdo wax maqan oon la arkaynin oon la maqlaynin oo nagu soo socda inuu noo soo jiray aan la ogeyn isticdaad iyo diyaargarow mar walba in lagu jiray alla kacabsi iyo toobadkeen iyo istikfaar ayaa la rabaa <clears throat> xadathana sulayman binu xarbi qaal xadathana xamaad binu zayd can ayuuba can abilmaliix camir ibnu saamic can rajuli nin min qowmihi qowmkiisa kamid a ah, wa kaana lahu suxba saxaabi buu ahaaye saxaabina haddii la garan waayo magaciisa waxba dhibaato ma keeno <clears throat> asaxaaba kulahum cuduul baa la yihahdaa ninkaa laakiin duriiq kale ayuu kusoo hormaray abulmalix ka warinayo abi cazata baa la yihahdaa abi caza yasaar abi cazata yasaar ibn cabdillahi alhudali abi cazata yasaar ibn cabdillaahi alhudali weye ninkaa saxaabiga qaala qaala nabiyu sala allahu alayi wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa araada allahu ilaahay hadduu doono qabda cabdin addoon inuu qibdoodo oobsado oo nafta ka qaado biardin dhul jacala lahu ilaahay wuxuu u yeelaa qofka aabihaa ardadaasi xaaja xaaje iyo dan uu ka leeyahay ayuu ilaahay u geliyaa dantaasu marka aadiyo wuxuu leeya he badan iga soo gashay waan aadiyo dadkii iyo reerkii wuxuu dhan buu deena macasalaameeno maba soo noqon doono ilen markaasaaba ugu dambeyn doonta araggiisaba hebel waa dhintay unbaa ku xigaysaa ayb qaala raximahu llahu tacaala baabun wuxuu ku saabsan yahay man imtakhada qofkii xaakoonaya ama khaakoonaya ama candhuuf tufanaya fii thawbi maradiisa oo xaakada iyo candhuufta iyo waxaa ifraasaadka ee jidhka uu soo tuuray ee afka iyo kusoo aruura qofka waa iska tufhayaa oo qaar kamidana madarro iyo dhibaata bay leedahay oo in la laqo jidhka ayay dhibaato u geeri kartaa marka uu tufaayo marka waa inuu fiiriyo meesha uu ku tufi iyo dadka uu la joogo siduu oga ilaalin lahaa ilaan waa wax la qurumaysto oon la jeclayn inuu dhulka kusu ku hubsado oo qofna uuna maaragtay gaadhsiinin oo ka leexiyo dadka ayaa loo baahaya haddii u suurobi weydana oo si kada ay kusoo qabatana candhuuftii maradiisu iskaga tufi karaa hadduu wax kale oo markaasi uu ugu talagalay oo uu wato aysan jirin oo xashiyaha iyo maryaha gaarka loogu talagalay iyo waxa hadduunan haysanin maradiisu iskaga tufi nijaas ma aha dad kale waa ka xafiday xadathana xafsu bnu cumara qala xadathana yaziid bnu ibrahim qala xadathana maxamed bnu siriin can abi hurayrata anahu abu hurayrata mahada waa xaakooday fii thawbihi maradiisu ku cadhuf tuftay uma qaala markaasu wuxuu yihi bakin bakin waa kalimatu tacdiim watafkiim hadalka markaad weyneynayso oo arrin la yaab loo culus oo aan hadda kahor dhicin oo maanta la yaab ay tahay ayaa loo isticmaalaa bakin bakin war weyn wey war weyn wey waa arrin weyn waa xaajo cusub waa arrin uguba oo hadda ka hor dhicin abu hureyra taaba yatamakhad waxaa ka tufanaya filkataani maro abu hureyra dhar uu canuufta ku tufta haysta oo maro uu cawradana ku astura midna dheeraad aho u saaran go-aho uu iskaga tufo midabkiisa iyo nooca laga sameeyana kataan iyo qudni uu yahay ma heli jirin hadda kahor dhar noocaasa gaajo iyo wax calooshiisa uu geliyuuna heri jirin wuxuu iskaga maartay gaajo iskaga bixiyo ayuuna heri jirin oo baahi badan buu soo maray maantana waa kan arad baxsan oo dadka tujinaya ee magaalada madiina looga tagaayo markuu marwan banulxakam uu safar aado amiirkusiku meel gaara ayuuba noqon jiray wuxuu leeyahy abu hureyra ra-aytunii waxaan is arkay usraxu anoo laylegdi oo dhici bayna xujrati caaisha caaisha binta abibakar radia allahu canha zawjadii nabiga qolkeeda inta u udhexaysay walmimbar mimbarka mimbarka nabiga alay salaam iyo caaisha guriga inta udhexaysa oo meesha hadda layirahdo rawdada layirahdo nabiga rawda u bixiyey rawda min riyaad ljana buu ubixiyey sala allahu alay wasalam bayna almimbari wa bayna alxujra maa bayna beyti wa mimbarii rawdatu min riyaadi aljanna mimbarkayga oo hadda meesha uu yaallo mimbarka nabiga calayh salaam halkaasaga uu yaallo bartii uu nabiga ku ogaa weyey sala allahu alay wasalam noociisii iyo wixii maadadii laga sameeyey way isbedeshay laakiin makaanka isma bedelayo halkiisaas ayuu ooli leannahu in la ogaado rawdada ayuu calaamo u yahay in la ogaado meesha jannada ku taalla jannada udhexaysa guriga nabiga calay salaam iyo mimbarka waxaa weeyaan calaamadaasa lagu garanaya halkeedaas marka lama dhaafiyo mimbarka waa nas waa xukun sharci ah oon la bedeli karin wixii masaajidka horta hore laga laga waasiciyay oo sufuufta ay hore ka jirto imaamku hore kasii jiro haddana mimbarka halkaasu yaalaa marka wuxuu le abu hurayra guriga caaisha iyo mimbarka inta udhexaysa rawdada halkaasaan dhici jiray buu yiri oon af af udhici jiray afgambi yaquulu naas dadka markaas waxay dhahayaan dadkaan aqoonin ee magaalada ku cusub iyo caraabta iyo majnuunun huwa majnuunun bay dhahayaan waa qof waalan oo suuxay oo qaarkood luqunta kaga istaagayaanoo dadka suuxa ama suuxdinta qaba ama jinkii waxaa u derderay xoogo luqunta lagaga istaagaa si ay ugu soo noqoto admiqada qalbiga iyo maskaxda ay iskugu furmaan majnuun bay dhihi jireen wahuwa alayhi wamaa bi iguma sugna juuc gaajo unbaa ay haysa wax haba yaraatee xanuuna iyo jirre iyo waale haysa ma jirtee gaajaa ay haysaa dad badan oo laga yaabo in loo maleeyo inay jinu derderay ama waala yihiin oon waaleen baa jira oo arrimo kale ay haystaan xanuun baa haysta nabar baa wadnaha kaga yaala ma aheen neerfaha iyo maskaxda waxba nabara kaga jira daawo u bahan yahay lagu dejiyey muhadi-aad buu u baahan yahay ma ahe gaajaaba hayso oo la siriray oo la dhacay wax badan baa qofka yaa ridi kara qofku marka alla markuu dhacaba haddii la yiraahdo aan qiiqino oo wax jin ku jir ahaan loola dhaqmo xanuunkii waaba dhici karta inuu kasii daro weliba uu sii dhibaato gaaro ayaa dhici karta marka abu wuxuu leeyay wax waalan baa lii malayn mana waaliye gaaja ay hayso la diiday gaajadan waa lala dhacaa oo indhihiibaa dam ku dhihi oo wadnihiibaa haf ku dhihi qofkana waa dhacayaa wixii tiirkaa hayn jiray ee haynaya o dhan baa isku soo dubaya marka halkaasaa soo maray buu yiri maantana labiskay waad aragtaan kataanaan ku labisnaay shaahid waxaa weeyaan maradii buu ku candhuufta ku tufay arrinkaasna nabiga sala allah alay wasalam hadigiisi weeyaan markuu ka hadlaayey oo qofka masaajid ku jira yaba tukanayay iyo sanuufta inu aq utufin hortiisa iyo midigii utufino haddii kale hoostiisa lugtiisa hadii kale kutufo haddii intaa bay suuroobi karin falifcal haakada saha yeel intuu marada qaaday nabiga calayh salaam ayuu saha ugu tufo maradiisa o dee saaskugu jajabiyo xadiidku saxiix weeyaan baabulwaswasa wuxuu ku saabsan yahay waswasada waswaaska waxa qofka kusoo dhacaya qalbigiisa ee gedgedinaya ee shaydaanka xaggiisa uu ka ahaaday waswaaskaasi ama xagga caqiidada iyo diinta iyo aakhare iyo ilaahiyaadka iyo ilaahay wa watacaala sifaatkiisa arrimaha ku saabsan ee aakharo arrimahaasi ama ma axkaamta kale ama dahaaraa ama weysaa ama salaad tukashaa intaba uu kaa soo gelayaa shakina waa la dhahaa kadibna waswase iyo inuu wax ku maaratay ku geliyo shukuuk ah ayuu kugu ridayaa shaydaankaaba ka dambeeya waxaas oo dhanba ilahay baa marka laga magangelaya subxaana wa tacaala min shari lwaswaasi alkhannaas min shari lwaswaasi alkhannaas midka waswaaska badan ee shaydaanka ah markii dikrigii ilaahay la akriyo shaydaanka la naarana khanaaska ehe gabani midkaa ilahay laga magangalo oo waswaaskuwaas wadwadi markaad aadaanto ama dikri la akriyo ama aada ilaahay subxana wa taala xusto ama asaga la canadana yakhnas waa gabanaya qaala xadathana moxamed bnu salaam qaala akhbarana cabdatu can muxamed bni camrin qaala xadathana abu salama can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula rasuul allah saxaabadii wey waxa dhahaya inaa najidu waxaan helaynaa fii anfusina naftaanada gudaheeda waxaan ka helaynaa shay-an wax maa nuxibu aanan jeclayn an natakalama bihi inaan ku hadallo wa ina lanaa walow ana lana hama noo sugnaado maa alacat calayhi shamsu waxaa qoraxda usoo baxda hanana siiye afkaana waxaana soo marin karin inayna ku hadli karin xataa haddii la yidhaha adduunka o dhan baa gacantii liigelina ku hadla waxaanan ku hadli karin baa qalbigaana kusoo dhici oo aan waswaas iyo shaki iyo xumaan oo shaydaanku qalbiga noo gelinayo qaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yihi awaqad wajadtum dalika arrinkaa ma hesheen awa qad wajadtu ma hesheen dalika waswaaskaas oo deena sidaas ma oga xumaateen saa ma oga xumaateen inaad afkayna soo marisaan oo aad ku hadashaan qaaluu waxay dhaheen nacam haa qaala nabigu wuxuu yidhi daak kahoshadaa aad kahorteen iyo neceebka aad necab tihiin eefkiina inaad soo marisaana wax kasta oo dhaca ay inagu culus tahay daaka kaa sariixu liimaan waa iimaankii oo cad buu nabiga aleyh isalaatu wasalaam wey iimaan khaalisa oo baraxla muminiin baa tiin ba layidhi dadkiina noocaas carwarkaase gaal ha waswaaso ha shakiyo gaal ha waswaaso ha shakiyo oo waxa uu ku xumaantae qalbigiisa soo gelayso afkiisa ha ka ilaaliyo ha ka xishoodo kama xishoonay ficilkiisaaba banaanka ka yaalla hadal xumadiisaa banaanka yaalla kufrigiisa iyo shirkigiisaa banaanka yaalla cusayr ibnullah iyo masiix ibnullah iyo thaalithu thalaatha buu ku hayaa ilahay buu ushrig yeelaya keyrkii buu caabudaya ficlan wa qawlan yuu mushrig yahay laakiin qofka qalbigiisa shaydaanka wuxuu kusoo riday uuna hanan karin shaydaankuna yajri bni aadam najra dami xididaha meeshuu maruu shaydaanka mari buu nabi sala allahu alay wasalam markaa wixii qalbiga kusoo dhacay qofkan kohanaya ee ka dhacyoonaya nacaya ee deenale waxa muxuu ahaa yani wax kasta oo dhacana afkiisa uuna soo marin karin diidan shaydaanka inuu soo maro afkiisa u reebo ku hadlo wax kasta halagu siiy hadduu dhama soo marinayo taa maxay tustay mujaahadatu nafsi washaydaan inuu shaydaanka in qofkaa la jihaaday waa qof mujaahida oo muslima oo mudaafica oo diintiisa difaacanayo oo shaydaanka uu soo mari layahay wey soo mari la-yahay afkiisa iyo adinkiisiba uu soo mari la-yahay marka muslimiin baa tihiin waxaa la rabaa waa sidaas inuu shaydaanka wuxuu kusoo kugu soo rido oo uu kula maagaba mar walbaba aad difaacdo ood ka hortagtaa la rabaa ina aladiina ataqow idaa massahum daa'ifu min ashaydaani tadakaruu fa idaa hum mubsiruun shaydaanka marku uu wax waswaasa ku rido intay ilaahay xasuustaan oo shaydaanka iska naaraan iyo si fiican ayay u arkayaan wixii xumaan tahaa oo indhaha u kala qaadayaan oo in haba yaraatee wax xumaanah oo ay rabaan oo u jeedaan aysan jirin marka waxaa noocaasa dadka in badan way ka sheegtaan qof ayna kusoo dhacaynina ma jirto oo shaydaanku dadkao dhan waa ka shaqaystaa laakiin dad bay kulba kulba ku haysaa walbahaar ku haysaa xanuun ku haysaa xanuunya kugu haynin shaqadaada qabso shaqadaadi hawlahaadi qabso ha fadhinin ha fadhinin waxaasoo kale waxaasoo kale hau fadhinin shaydaan baa igu fadhiya daa tirado isgodo guriga la fadhiisato waxaad socoto socotaba wixii intuu marka dambe kugu soo caariyo majnuun waalan marka dambe kusoo baxaysaa waad waalanaysa marka dambe qofku waalanaya marka shaqada noocaas oo kalea looma fadhiyo shaydaanka iska noor nabiga caleyh isalaatu wasalaam baa sheegay daawada wuxuu yidhi caleyhi salaatu wasalaam falyastacid billahi walyantahi a qofku marku waxaa dareemo intuu ilaahay ka maangalo sharkiisa waxaasna inuu usii jawaabada ha iskaga tago ha falyantahid waxaa weeyaan mawduucaad ku jirta mawduucaan ahayn gal mawduuci gal ha u fadhin asaga halkaa taagnow dheh dayib xadiidku waa xadiid saxiix in badan badanba dad su-aalaha noocaas oo kala dhalinyarada weliba u badan in badan buu waxaas kusoo noqnoqdaayo sheeg sheegaan marka waxaas sooma kohanaysa sooma necbid haa dee waxaa weeya khalaas xaq ba guul bay ku taagantay shaydaankii ili kala dhimate waad necabtaha wuxuu wado oo dhan wax uu kaa taray ma jirto adna diintaadi waad ku fadhidaa o haysataa wa can jariirin can calaythin can shahr bn xawshab qaala wuxuu yihi shahr dakhaltu ana aniga iyo wakhaaliya abtigay calaa caayishata caaishaan u gallay caaisha binta abubakar faqaala wuxuu yidhi abtigii baa hadlayo ina axadanaa midkaano yacridu fii sadrihi xabadkiisa waxaa kusoo dhacayo o kusoo darinayo maa shay low takallama bihi hadduu ku hadlo dahabad aakhiratu aakhirihiisa ay tegi wax afka hadduu soo mariyo uu ku gaaloobi oo ku naargeli ayaa qalbiga kaga soo dhici walow dahara hadduu muujisto dadka ay ka maqlaanna laqutila bihi waaba la dilay murtad baa la dhihi oo waaba la dilay man badla diina faqtuluuhu baa la marin lagu ciraabi qaala wuxuu yihi fakabara fakabara halaaa caaisha saddex jeer bay kabaaratay allahu akbar allahu akbar allahu akbar bay tiri uma qaala waxay tiri su-ila rasuulullah nabiga alayh salaam baa waxaa la weydiye can dalika masaladaas oo waxa qalbigaadaa kusoo dhacaaya oo haddaan ku hadalana lagu gaaloobi aakharo haddii dadka maqlaan oo xukun uu jiraan lagu xukumayo looba diri ka warran baa layiri faqaala wuxuu yihi idaa kaana dalika arrinkaa min axadikum axadkiin hadduu ku dhaco falyukabir halaata saddex jeer hakibarto allahu akbar allahu akbar allahu akbar ha shaydaan allahu akbar baa ugu daran wax allahu akbar min kulli kabiir wax kastoo weyn ilaahay baa ka weyn daatadiisa iyo sifaadkiisa jamiilka iyo muxuu ahaa asmaadiisa falyukabir halaata saddex jeer ha kibaarto saddex jeer ha kibaarto ilahay baad weynaysay shaydaanku mar alla markaad ilahay weynay isagana waa sii yaraanaya waa sii daciifaya ilaa uu ka baabo fa inahu lan yuxisa dalika ilaa mumin qof mumina unbaa arrinkaa dareeme ilaahay maarata allahu akbar ha dhaho marka la farxo oo guul iyo goobnimo la helana allah akbarta waa la isticmaalaa xadiidku daciifulisnaad weeyaan oo laydkaasi ibn abi sulaymki waa daciif shahr ibnu xawshabna waa daciif laakiin kii horeana kaga filan oo saxiixeynka kusugnaa wa can cuqba bni khalid isakuni qaala xadathana abu sacdin saciid ibn marzanan qaala samictu anas bnu maalik baan maqlo yaqulu leh qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yihi lan yabraxa annaasu dadku kama zuulayaan yasaluuna inay weydiinayaan su-aalo camaa lam yakun waxaan dhicin waxaan suuragal ahayn ama dhici karin ama maaratay aan markaas la arkayn la maqlayn bay isweydiinayaan oo as'ila laa tasalu can ashaa tubda lakum tasuukum wey waxyaala aan loo baahnin xataa yaquulu ilahay ka dhahan allahu khaaliqu kuli shay wax kasta ilahay baa abuuray faman khalaqa allah ilahay yaa abuuray halkaas shaydaanka kugaarhsiinaya wuxuu ku wadaba halkaas waxwalba erkayaa abuura ilaahay dhulkaa abuura ilaahay waxaas markaasoo dhan waxbuu rabaa inuu god buu rabaa inuu kugu rido iyo dabin ayuu rabaa dayib wax kasta ilahay baa abuuray isaga yaa abuuray ayuu leeyahay ilahay waa allaha khaaliqa ee qadiimka ee awalka ee laysa qablahu shay walaysa bacdahu shay huwa dhaahiru laysa fawqahu shay huwa albaatin laysa duunahu shay subxaanahu wa tacaala marka isagaa waxaa weeyaan alla awal a weeyaan wax ka horreeya muusan jirin axad abuuray iyo abuur baxaaba la imaanba wax ilaahay subxaanahu wa tacaala zaman iyo xilli iyo waqti iyo waxaas oo dhan ba allah waxaas o dhan ba ka dambeeyo abuuray iska leh oo iska leh marka isaguna waa azal weeye subxaanahu wa tacaala isagaa wax khalqa oo wax abuura oon la khalqin oo la abuurin waxba maaragtay aan dhalin la dhalin zuulaynin xayun qayuum weeyaan yuxyi wa yumiit weeye subxaanahu wa tacaala khaaliqu kuli shay fahuwa xadiidku waa xadiis saxiixa qaala raximah llahu tacala baabudanu malada malaha malaha malaha waa wax xun in qofka uu wax malmaleeyo saasa umaleya saasa umaleyn u ka hayo akdab alxadiid baa la yihahdaa in layska ilaaliya rabaa oo wax walbana la cadaysto in jaakum faasiqun binabayin fatabayaruu cadaysta layidhi xadathana ismaaciil qaal xadathanii mari can abi zinaad can lacrad can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam qaala wuxuu yidhi iyaakum dadoo waxaa naga digaya iska ilaalisaan wadanna malaha fa ina danna maluhu akdabu lxadiidi wax lagu sheekeeya waxa ugu been badan weeyaan walaa tajasasu ha isjaajuusina oo waxa dadka aad ku og tahay ha u gudbinin meel dhibaato lagu gaarsiin karo ha u gudbinin laa tajasasuu walaa tanaafasuu ha tanaafusina tanaafuska waa adduunyada iyo waxaa in lagu tartamo oo hadhow dee laisku xasdo oo laisku cadaaweysto oo taasaa tanaafus la yidhaahdaa oo deena uu imaado faliskii iyo waxyaalahaas o dhan walaa tadaabaruu dhabarka ha isku duwina intaa isku cadhootaan ha kala jeedsanina isku soo noqda walaa taxaasaduu ha isxasdina oo walaalkaa nicmada ilaahay sii ha ka nixin oo ha u qoonsanin oo ha diidin allah u barakeeya dheh walaa tabaaqaduu ha isku cadhoonina oo waxa cadhada keeni marka horeba iska ilaaliya wakunuu noqda cibaadallahi addoomaha ilaahayow ikhwaana walaalo noqda ilahay ba inama lmumin ikhwa soolama dhihin walaalaad tihiin isku waxbaad aaminsan tihiin isku mabda baad tihiin marka walaalo ahaada wixii walaalnimada dhaawacayo o dhanna iska ilaaliya walaala wax dhaawaci walaalnimada ama carab ama af ama adina iska dhowra xadiidku saxiix weyaan waa xadiid aada iyo aad cadiim u ah oo xagga ijtimaaciga iyo mujtamaca iyo ummadda daawadooda iyo caafimaadkooda ayuu xadiidku xumbaarsan yahay intaa haddii lala imaado mutaxaabiin isjecel oo iskaalmaysta oo khayrka iyo wanaagga iyo horumarka ula shaqaysta ayay noqon lahaayeen dadku qaala xadathana muusa binu ismaaciil qaala xadathana xamaad binu salama qaala akhbarana thaabit bnu aslam can anas binu malikin qaala baynama anabiyu xilli nabigu calayhi salaam maca imraati min nisaa'ihi haweenay xaasiskiisa kamida nabigoo la jooga id mara bihi rajulu nin baa soo maray fadacaahu nabiyu nabiga alayh salaam baa u yeero yeroorbarkaale xageed u tallaaxasatay faqaala wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow ina haadihi zawjatii xaaskayga wey fulana waa xaaskayga heble eheeda ogow waxaan amankan la taagan habeenimadan ictikaaf nabiga ku jiray guriga masaajidka kusoo booqatay nabigana inuu bixiyo iridka uu yar sagootiyu u baxay iridkii yar taagan yihiin nabiga iyo xaaskiisa calayhi salaam maxaa dhibaato ku jirta ninka hadduu xaaskiisa la istaago ama la sheekaysto ama meel ay kuwa taagan yihiin dhib ma laha marka islaamtaydii weeye xaaskayga weeye ogow buu yidhi qaala saxaabigii wuxuu yidhi intuu isku yaraaday man kuntu adunnu bihi qofkaan u maleynayo xumaan aan u maleenba falan akun falam akun miyihi adunu bika kii adiga kuu maleynaynaba allow qof kasta oon xumaan u maleeyo oon waxba xumaan uu samaynaya ama aan tuumo aan tuumaba kollaba adiga rasuul allah tuumo xun iyo mala xun kuu malayn mahay rasuul allah qaala nabiga alay salam wuxuu yihi ina shaydaan adigoo tuhumo xun ay kugu jirin oo mu'min oo muslima laakiin shaydaan shaqadiisii ba haystaa waxaadan hanan karin awoodna ulahayn buu qalbigaada hal mar kusoo tuuri difaaca dambe iyo iska saaridda dambe waa howlo kale laakiin kugu tuur ina shaydaana shaydaanku yajri min ibni aadama ibni aadamka wuxuu ka qulqulaa majra dami xidiidaha dhiigga majra dami dhiigga meesha uu maro waa xidiidaha xidiidahaasuu qaada xidiidahao dhanna waxay iskugu shubaya dhiiggaasoo dhan wadnaha wadnahaas hadhow haddana qaybinaya kolle soo rog kolle sii rogaya marka xidiidahaasi wadnahana waa meesha dee qalbiga ehe qalbiga aad maqli waa wadnaha wadnahaasna waa jidhkaoo dhan midka hogaaminaya ee hagaya ee fariin u kala diraya ee wax walba way kusoo dhacayaan intay wax kalaba aynan xubnaha iyo ficilka la gaarin meesha wax kusoo dhacaya waa qalbiga marka qalbiga hadduu xumaan kaaga dhaco nabi maxamed sal allahu alay wasalam xaggiisa ku saabsan aada xumaan iyo tuhmo u malayso markaa dee waxa weeyaan khatar baa markaa ku jirtaa markaa khatar baad ku jirtaa isgaaridda dambe iyo isfurdaabinta dambe arrimahaas waa arrimo kale saasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam marka nabiga wuxuu ahaa naasixun amiin ra-uufun raxiim buu ahaa naxariis badan in ummaddu ama qofka ama ummadiisa kamida ama saxaabadiisa wax yar oo dhibaata inuu shaydaan gaarsiiyey ayuu kala dagaalami jiray oo wax walba maaratay ka hormarin jiray sala allahu aleyh waali wasalam waa xadiis saxiixa tanna marka macnaheedu waxaa weeyaan waxyaalaha tuhamka in laska beryeelo waxyaalaha tuhamka adigu waad fiican tahay waxba ma samaynaysa xumaan laakiin mawdcu tuhma ama muxuu aha xaalad wax loo tuhmaysan karo ayaa lagugu arkay adoo nina kuweydiin inaad tirado warsideena jirto warsidan saasa warjedi saasaan u imaaday waxaasaan ka waday inaad tiraahdo si dadku wixii ay fasiran lahaayeen gedgedin lahaayeenba ay uga bogsadaan meeqa qof oo si wanaagsan wax u tiri oo si xun loogu fasiray baa jirta ama meel meelaan waxba dhibaato lahayn fadhiya oo si kale loogu qaatay si kale loo qaatay oo hadda waqtiga dadka korkaasa iska sawirayaan korkaasa iska sawiri hebel hebel buu la taagnaa hebel hebel buu la fadhiyey hadduu fadhiyay muyuu wacdinaayey muu waaninayey mu waxbay kala qaadanayeen xoolo iyo xuquuq ay wada lahaayeenba ma dad ehelo isbuuqanayeyba maxaa dhibaata ku jirta waxaasoo dhan baa wax laga raadinaya qaala xadathana yuusuf bnu yacquub qaala xadathana yaxya bnu saciidin akuu cubayd lqurayshi qaala xadathana axmed sulayman can abi waali shaqiiq can cabdillahi bn mascuudin radi allahu canhu qaal maa yazaalu lmasruuqu midka almasruuqu minhu midka wax laga xaday ka zuuri mahayo yatadannaa inuu malmalayn xataa yasiira ilaa uu ka noqdo acdamo mid ka weyn mina saariqi tuugi u xaday a kabaa laga xaday markaas wuxuu le hebel baan umaleen u xaday mana aha kuka hebel baa laga yaabaa mid hebel baan umaleen hebel baan umaleen mid hebel baan umaleen in la geliyey umaleentaasu ka hayn markii dambe kii saariqa u xaday ee tuugahay runtaha asaaba ka dembi badanba intaasoo qof buu ku xadgudbay oo dembi saaray oo mala xun umaleeyey oo arrimihii o dhan maarata ula aaday mana jirto marka arrintaa waa arrin khatarteeda leh xadidka hor saxiix ulisnaad weeyaan qala xadathana musa bin ismaaciil qala xadathana axmad bin slma qala akhbarana cabdullahi bn cuثman bin cabdillahi bn cabdiraxman bn samur can bilaal bn sacd alashcariy ana mucaawiyata kataba ilaa abi darda buu u qoray uktub ilaya fusaaqi dimishq mucaawiya bin abi safan warqa soo qoray abu darda oo ah imaamu shaam saxaabi jaliilah fuqahada saxaaba ee shaamiyiinta shaam joogay kamid ah yuu warqad usoo qoray kataba ilaa abi darda wuxuu usoo qoray uktub ilaya waxaa iisoo tira koobtaa fusaqa dimishq magaalo caasimadee dimishqa inta faasiqa ku jirto isoo qor buu yidhi fa wuxuu yihi abu darda maa lii aniga iyo wa fusaaqu dimishq maxaad ku kaala keenay fusaaqu dimishq maxaa iskaana baray aniga fusaaqu dimishqi wa min ayna acrifu see ku garan dadka wakaa way socdaane yaa inaan baarbaaro un ogaado muxuu guriga ku sameeya habeenkii muxuu sameeya maalinta muxuu sameeya xooleh muxuu ku sameeya dadka see la dhaqma salaada ka waran waxaasoo dhan goorma aniga wa min ayna acrifuhum faqaala ibnuhu bilaal abu darda markuu yii la yaabay madaxweynihii warqaduu soo qoray uu yii warseebuu muxuu ka wadaa uu yaabayba wiilkiisii abudar oo in abu darda wuxuu yihi ana aktubuhum anaa u qoraya ah, fusaaqdo dhan maa gacanta ku hayna anaa qoraya nabi yiri fakataba markaasuu qoray dad badan qaala wuxuu yihi abu darda min ayna calimta oo seed ka ogaatay maa carafta maadan aqoonsanin fusaaqda anahum ayagu fusaaqun inay fusaaq yihiin ilaa wa anta adiguna minhum baad ku jirtaa adaa kamid ah adaa ka mid ah inay fusaqi waxaad ku ogaatay adaa xumaan iyo meela isla joogtaan marka adaa garan ilan shimirba shimirkiisu la buubaaye qof walbana alaa diin khaliilihi weeyaan marka adaa kamid ahe ibda binafsika naftaada ku bilow isku bilow warqadan aad qoraysa iyo qaa'imadan sadaarada horta hore ada iskaga bilow walam yursil biasmaa magacooda muuna dirin waa ka reebay xadiku daciif isnaad weeyaan cabdullah bin cuhmaan kaasa majhuulah lakin waa arrin cajiib ah dadka tatabuca cawraadka dadka iyo daba socodkoodii iyo kawarhayntoodii iyo xaaladooda la socoto arrintaada yaa kuu ilaalin yaa dembigaada kuu raaraaci yaa toobadkeen iyo istikfaar kaaga fadhida qof walbaba in ku filan ceeb waa leeyahay iyo xumaan iyo dembi dadkuna inta adiga aad fiirinaysa ku fiirinaya ayagu indhay leeyihiin marka waxba yaan laisku mashquulin qof walba naftiisa ha isku mashquuliyo hala ooyo baabu xalqu eh, ljaariyati jaariyada iyo adoonta qofka uu adoontiisaa addoomaha jiri jiray hadee oo dadkii hore iyo ay lahan jireen qaabkii hore marka hore laisku adoonsan jiray islaamka ka hor iyo qaabkii dambena way kala duwanaayeen qaabkii hore wuxuu ahaa xoog iyo awood in laisku sheegto muquuniyo qof iska xor ah oo wax uu kaa galabsaday aan jirin baa la adoonsan jiray markii islaamka uu yimid oo dagaal iyo jihaad iyo difaac uu yimid oo islaamkii la yidhi hala faafiyo ninnana aan islaamnimada lagu khasbaynin laakiin islaamka ay tahay diin caalami oo meel walba inay gaadho tahay oo aan la hor istaagi karin intii hor istaagtay ee tiri allana caabudi mayno oo addoon u noqon mayno diinna ogolaan mayna inayna dhex marto oo ay korkaanaga marto qaadashaha qaadan iskaba dhaafe qofka noocaasa waxaa lagu ciqaabay hadduu diiday inuu alle addoon u noqdo inuu addoon alle addoon u noqdo addoon alle inuu addoon u noqdo ayaa lagu ciqaabay ciqaab wey gacantaa loo gelinaya waa isagaana kasbaday oo jazaan wifaaqan wey markaa ka dambe uu gacanta soo galo muslimiinta uu soo dhexgalo dhaqanka muslimiinta intuu arka baraarugo uu tawxiisay oo yidhahdo muslim baan ahay isagana maxaa ladana la bilaabay in addoonnimada laga saaro sidii loola saari lahaaba intaas oo wasaa'il iyo asbaaba ayaa loo dejiyey marka islaamku rid ariq waa kasoo horjeedaa riqiga iyo addoonnimada waa kasoo horjeedaa in dadka la addoonsado halkaa dariiq buu ku imaadaa islaamka dariiqaana waa mid asaga uu kasbaday nin allana diiday rasuulna diiday diinna diiday islaamkii iyo xuriyadoodiin hor istaagay in laiska celiyo la buquujiyo oo kibirka iyo waxa ku taagan intii laga jabiyo addoon bini aadam uu u dhaamiyo kadib markuu islaamana haddana la faragodo weeyaanoo sidaasay ku timid islaamta markaa addoonta ama gurigaada joogta way timaha way kaa xiiri kartaa macnaha saas xalquljaariya walmara iyo xaaska xaaskii naagtiisa zawjaha ninkeedii bay uxiri karaan kor iyo hoosba madax kaxirtima hoose ka xiri karaan xadathana muusa bin ismaaciil qaala xadathanii sukayn bin cabdilcaziiz bin qays can abihi qaala wuxuu yihi dakhaltu calaa cabdillahi bin cumar baan u galay wajaariyatun taxliqu canhu shacra wuxuu gabadhay tima ka xirayso wa qaala wuxuu yihi annuuratu turiqu ljilda ah, nuuradda maasha nuuradda la yihahdo jirka ayay jilcisaa timaha lagu intii la mariyo xaraar ahaan loo barsado iyo hadhowna laga xiro timihii bay marka raacaysaa timihii bay raaci jirkana way jilcini ayuu yihi xadiidkiisu daciif isnaad weeyaan cabdicabdiis binu qayskaasi majhuul waaye baabu natful ibdi kalkisha oo la tifo timaha kalkisha ku yaala timooyinka laiska zuuliyay kamid tahay timahooyinkaasi qaarna waa la tifaa qaarna waa la xiraa qaarna waa la jaraa saddexaas u qaybsamaan marka kalkisha timaha ku jira ayagu waa la tifaa tifidaasay ku fiican yihiin oo timi haddii la tifo kalkisha ma adkaanayaan timi ma adkaanayaan wax sahlan oo jilicsan oo la goynayo oon raayaxa iyo ur badan aan lahayn bay noqon sakiin maalintii la mariya laakiin baabul bay noqon way adkaanayaan kadibna raayaxadooda sii badanaysa xadadana yaxya ibnu khazaca qaala xadadana ibraahim bnu sacdin can ibni shihaab azuhri can saciid bn musayib can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy sala allah alay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi alfitratu khamsu fidrada iyo sunnada nabawiga ambiyada o dhan iska soo dhexlena fiican inaan dabaqnan ay tahay alkhitaanu khitaanka kamid a ah, waa gudniinka rag rag dumarba ama gabadh iyo wiilba walistixdaadu timaha hoosoo iska xiiro wanatfi ibni kalkiisa oo waqasushahri bishaaratu waa la qasina waa la gaabin wa taqliib alafaal cidiya oo la jaro intaba nadaafaday ku socotaayo qofka nadiif buu noqon oo wixii wasaqaha ama suura ama raaxa kariha ama shiiraha o dhan buu iska zuulinaya saxiix wey xadiidka xadathana musdad ibnu musaradi qala xadathana yaziid bnu zurci qala xadathana cabdiraxman bnu isxaaq qala xadathani saciid bin abi salamata almaqbuli can abi hurayra can nabiy sala allah alay waslama qaal khamsu min alfitra shan waxay kamid tahay fitradii bay kamid tahay alkhitaanu waa kamida waxalqu lcaana timaha hoose iska xiira xalqa caananira istixdaadna waa la dhahaa wataqriib aladfaal cidiyol iska jar wanatfu dabci dabaca waa kilkisha ilaa iyo garbaha intaas jibaa ku yaalo waqasu shaarib shaaribta iska gaabiyo daciif isnaad weeyaanoo lafdigaasi natfu dabca ayaa shaad ah sida maxfuudka ahna natfu libdi wey almaxfuudu natfu libdi kilkisha oo la tifo wey naam ayib qala xadathana cabdاlcaziz qala xadathanii malik can saciid بn abi saciid الmqburiy an abi hurayra an abiis abi an abi hurayra radi allahu canhu qaal hamsun shan min alfitra bay kamid yihiin waa xadiid marfuucadi taqriim اladfaari waqasu shaarib wanatyu ibdi waxalqu lcaan wakhitaan shantaas saxiix isnaad wey xadiidka mawquuf wey lakin xadiidka asagoo marfuucan soo maray baabu xusnu lcahdi ahdiga iyo wixii wanaag iyo ixsaan iyo biri oo qof isa soo marteen in la ilaaliyo xusnu lcahdi waxa weeyaan wanaagii aad qof isa soo marteen ama uu kuu galay in la ilaaliyo odan iloobin maalin ninkii wax kuu taray waa inaadan iloobin ee intuu qof wanaag kuu taray oo waxsa soo marteen markaas kasoo hormaataana deena uu sakaa aqbaro salaamba xataa ku salaami waayo wax uu ku qabtay iyo waxuu kula hadlay iyo hadal macaan iskaba dhaafe xataa uu ku salaami waayo waxay kamid tahay yani waxaa la yidhaahdaa liaamnimada alla-iim ayaa la yidhahdaa la-iim waxaa la dhahaa qofka hadii wanaag loo galo tajabur iyo santaag santaagun kasii qaadi oon wanaag iyo abaal midna aan kuu haynin ayaa waxaa la dhaha laa'iim waxaa ka soo horjeeda kariim oo qofka ixsaan iyo wanaag usaba mar walbaba qofka ixsaanka u sameeyey ayaa mulkinaya oo yani uu garab u yahay oo u tawaaduci oo ku xidhan yahay oo ixsaan iyo samafal u hayaa oo abaalkiisa iyo wanaaggiisa mar walba ka sheekayn marka xusnul cahdiga waxa weeyaan cahdiga iyo wixii hore dhacayo wanaagahaa wanaag ahaa ilaalinteeda in la ilaaliyo laga warhayo oo qofka loo hayo abaalka loo hayo oon laga laga jasaarin xadathana abu caasim can jacfar bn yaxya bn thawbaan qala xadathani cumara bnu thawbaan qala xadathani abu dufayl qaala wuxuu yihi abu dufayl oo saxaabigii sakiirka ahaa ee asqaru saxaaba ama aqru man maata min asaxaaba u ahaa dufayl abu dufayl caamir abu dufayl soo caamir mehen a caamir bn radi allahu canhu qaala wuxuu yihi sanata sanata mia wa cashara buu dhintay boqol iyo toban hijrada nabi markay ahayd alayhi salaatu wasalaam maalin buu waaga bariyey wixii wax saxaabi oo adduunka ku nool uusan jirin isaga mooyeene keligii keligii uu saxaabi ka ahaa abu dufayl radia allahu canhu qaala wuxuu yihi raytu ytu nabiya nabiga alay salaam baan arkay bu yihi yaqsimu asagoo qaybinayo laxman hilib biljiciraana meesha jiciraana la yihahdo xoolihii xunayn meesha lagu qaybiye weeye waana yowmaidin gulaamin wiil baana axmilu cudwa lbaciiri baciirka ama neef geela hilibkiisi iyo xubintiisaan iska wadoto iska jijiidanay fa atathu imraatun waxaa u timid nabiga calayhi salaatu wasalaam islaan ama haweenay fabasada laha nabiga wuxuu ufidiyey ridaa-u gu islaan baa u timid dadkii hawaasirada la dhihi jiray ee dagaalka lagu qaaday ee howlahoodii gacanta lagu soo dhigay ee nabiga alayh salam markii dambena intay u imaadeen loo celiyay dadkoodii laga qafaashay islaam baa kamid aheed u timid fabasada laha nabigu wuxuu fiday ridaahu gu-iisi qultu waxaan idhi man haadihi waa midee midan nabiga gu-iisi calayhi salaatu wasalaam sharafta badnaa loo dhigay ee ku fadhiisatay qaala wuxuu yidhi qofkaas su-aali haadihi midan ummuhu waa nabiga hooyadiis allatii ardacathu nuujisay nabiga hooyadiis oo la dhihi xagga naaska xariima ayaa la dhihi jiray binta abi dhuayb asacdiya xariima binta abi dhuayb asacdiya ayaa la dhihi jirtay murducat nabiy sala allah alay slam nabigay nuujisay marka dee qofkii nabiga nuujisay abaal badan bay ku leedahay nuujin keliya ma aha way nuujisay nabiga oo way u qabaysay oo way u dhar xidhay oo way seexisay oo qodxay ka ilaalisay oo intaasi maamulaysay gacanta ku haysay rasuulka sala allah alay wasalam waxaa soo arooray xadiidka nabiga alayh salaam markuu isagoo carruurta la ciyaarayo yar in uu malka jibriil intuu soo degay malaa'ig kale ay calooshiisa jeexeen oo ay ka soo saareen calaqadii iyo xinjirtii waswasada shaydaanka uu ka waswaasin lahaa qofka oo qalbigiisa la nadiifiyey sala allah alay alih wasalam markiiba haddana waa kii la tolay carruurtii baa arartay nin nabiga waa lagu fadhiyo oo qof wax ku aartay dhulka lagu riixa lagu nabaayo carruurtiiba markay diday oo dheheen maxamed waa la qaatay oo waxbaa cunayo iyadoo ordi bay soo orday marka hooyanimada fiiri iyadoo ordi bay timid markaasay fiirisay nabiga alay salam xoogo yar taqayursan oo xoogow jirkiisa isbeddel ka muuqdo ayay aragtay calooshii waa jeexanta waa toon tahay tolma aan qarsooneyn wey wax macnawi ah oo iska maxsuus ah oo iska macnaha ma ahe wax xaqiiqa oo la arko oo talabeed anas wuxuu dhihi jiray waxaan arki jiray xabadka nabiga alayh salam iyo calooshiisa talmada ayaan ku arki jiray jeexitaan dheer iyo abreshin aad u dheer baa nabiga lagu sameeyey sala allahu aleyh waali wasalam waa hooyadiis xadiidku daciif lisnaad weeye lakin alimaam lbukhaari raximah llahu fi saxiixihi wuxuu baabaystay baabu xusnu cahdi min aliimaan baabu xusnu lcahdi min aliimaan yani abaalka iyo wanaaga iyo wixii hore hore taqaanay qof idin dhex maray oo la ilaaliyo iimaankii bay kamid tahay xadiidkii markaa caaisha radia allahu canha ay dhihi jirtay ma masayrin maaqirtu liimraatin maaqirtu likhadiija khadiija bintu khuweylid xaaskii nabiga alayh salaam saan ogu maseeray oo oga maseeri jiray weliga islaan oo ogama maseerin bay dhihi jirtay nabigana calayhi salaatu wasalaam markuu guursanayo caaisha khadiijo waxay moodaneen saddex sano saddex sano iyadoo moodan oo dhimatay oo reer aakhara yuu nabigu caaisha guursaday ama soo gaarinba mayna soo gaarin maca dalik way ka maseeri jirtay sababtuna waxa weeye lima limaa yukthiru min dikriha sheegideedu aad u badin jira nabiga alay salaam khadiija khadiija khadiija buu dhihi jiray lix caruur bay u dhashay nabiga alay salaam lix caruura saddex gabdhood afar gabdhood iyo saddex wiil buu dhashay afar afar afar gabdhood iyo iyo laba wiil buu dhashay afar gabdhood iyo laba wiil waa qaasim iyo cabdullaahi tayibu daahir iyo e, e, e, umu kalhuub iyo zaynab iyo ruqaya iyo faatima lixdaasay u dhashay ibraahim maariyat alqibdiyaa dhashay toddobada carruurtuu nabiga carruurtiisa ahay sala allahu aleyh waali wasalam saddex wiil iyo afar gabdhood bay ahayeen ah, saddex wiil iyo afar gabdhood marka lix gabdhood lix caruura waxaa u dhashay oo gabdhii wiilba ah khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha taas waa abaala dee qofkii caruurkuu dhalay oo eh, umu awlaadi ka ah abaalka iyo wanaagga iyo waxay mudan tahay waad garanaysaa dhinaca kale hadee garab istaaggii nabiga garab istaagtay markuu soo baxay oo ay garab u noqotay hadday noqoto carabkeeda hadday noqoto maalkeeda hadday noqoto nabiga ilaalintiisa iyo ricaayadiisa iyo kawarhayntiisa arrimahaas oo dhan nabiga aleyh salaatu wasalaam ay garab u ahayd min bidaayati fajri islaam islaamku markuu bilowday laga soo bilaabo intay ka dhamaysa intaasi garab u ahayd nabiga sal alla alay waslam markaa nabiga aad buu jeclaa sheegsheegidda uu sheegsheegayo darteed baan la maseyri jiray bay leedahay caaisha radia allahu canha taasna nabiga waxa weeye xusnulcahdi in abaalkii iyo wanaaggii iyo ixsaankii iyo birigii qof udhexeeyey inuuna halmaamin oo xataa marku sadaqa iyo xoolo iyo haduu gawraco ama gurigiisa iyo hilib wuxuu dhihi jira ugeeya eh, mxuu ahaa asdiqaa khadiija khadiija saaxiibada hilibka waxa laga gaadhsiiyo ayuu dhihi jiray nabiga sala allah alay wasalam baabu lmacrifa marka dadkaa kala duwan dadka yaa kala nooc ahoo shaqaba aan isku lahayn shaqaba isku lahayn ninna wax yar oon aad bu usii weyneyn buu qofkaasi ku weyneyn oo ku ixtiraami oo ku koolkoolin oo ku ogaan midna wax weyn oo loo galay buuna waxaan weligii wax loo tarin iska dhigi oo dhibaato laga yaabo waliba inuu xaggiisa kaaga imaato oo dhibkaa kusoo gaarsiiyo dheefuu kuu tara iskaba dhaafi baabulmacrifa aqoontii iyo macrifadii bu kusabsanya isbarashadii barashada iyo isbarashadu inay mararka qaar wax badan ay tarto oo ay marar nasabka iyo eh, ay marar qaar kaba kaba sarrayso ama ka waxtar badan tahay eh, yaa laga hadlaya almacrifa macrifatun qadiima khayru min nasab bay ku maamaahi jireen macrifatun qadiima khayrun min anasab barasho hore oo qof isku dhexaysa in dhexeeya waa nasab ku dhawow ku aqoonin mida istaqaadeen oo waqti hore eh, meel fog aad isu jirtaan laakiin aad istaqaanaan meel fog buu kaaga soo ordi garab buu ku noqon wuu ku difaacaya xadathana abu nucaym qala xadathani yunus an abi isxaaqin can muqira bn shuba qaala rajulu nin baa wuxuu yihi aslaxa lahu lamiir ah, nin baa wuxuu yihi amiirka allah hagaajiyo a ah, ninkii madaxdaabuu leeyahay allah hagaajiyo ina ina aadinaka ah, ina aadinaka muqira bn shucba radia allahu canhu dee wuxuu ahaa amiir kuufa iyo miyaha meelahaasu madax ka ahaa aslaxa allahu alamiir ina aadinaka qofka kuu idmaaya dadka ee xaajibka ee iridkaada taaganaya dadkan hadba qof kuu soo daynaya ina aadinaka midkan kuu idmaaya ee xaajibka ee albaabka taaganaya dadka kuusoo idmaaya kuusoo daydaynaya yacrifu rijaala rag buu garan albaabka kale soo istaaga nin bu dad buu garan fa yuuhiruhum wuxuu u doori bilidni iidankii hebelo soo mood hebelo soo mood buu dhi dadku yaqaanay qaala wuxuu yidhi muqiira cadarahu llah ilaahay daaro ina almacrifata macrifadu la latanfacu waxay anfacdaa cinda alkelbi eega agtiisa alcaquur ee boqongoyska wa cinda aljamali ritiga alsa-uul ee saailka adi dad baa waad ka hadlaysaa macrifo iyo aqoon u dhexayso inay aqoontiiyo macrifadii ay wax iskugu taraan oo wax isku hormariyaan yaabaad la yaaban tahay eygii dadka kale dheer ka dhigay ee wixii usoo dhawaadaba kala goynayay ninkii guriga iska lahaa ee meesha dhigtay asaga waxaa weeyaan markuu soo maraayo banaanku ka mari bal intuu seenta saasaa dhao madaxa foorarsado ayuu weliba khudluucayaayo soo dhaweynaya ayib dheefkii geelahaaya isaguna sa-uulka ahaa rajigii dadilka ahaa ee hadduu arko geela nin soo dhexgalay ku boodayey kala jarayay ninkii iska lahaa iyo ninkii reerka maaratay waxayna iyo saaxiibka is waxba maaratay ma yeelayo marka barashadu hala yaabine ay iyo muxuu ahaa rati dadila ayayba iyayba maarata anfacdaay iyayba anfacdaay oo dadka xooga tartaay aslax allahu lamiir ina aadanaka bu yiri yacrifu rijaalan fa bilidni qaala cadarahu llahu allah waa udurdaara ama ilahi ba udurdaaray ina almacrifata la tanfacu cid alkelbi alcaquur waxid aljamali saul xadiku daciif isnaad weeyaan daciif isnaad abu isxaaq asabeeci nin qiimo badan buu ahaa laakin ikhtalada fi akhiri cumrihi yunisna ninka la yidhaahdo xadiidka maarata ka warinaya yunuskaas waa yunus ibnu ibnihi weeyaan wiilkiisa awow u yahay yunus yunus bin abi isxaaq wey wiilkiisa weeyaane wuxuu ka wariyey bacd alikhtilaat bu ka wariyey bacd alikhtilaat intuu isku darmaday bu wax ka wariyey marka saasuu marka yunus bin abi isxaaq asabeeci an abihi abihi abi isxaaq asabeeci camr bin cabdillahi hamadani buu ka warinayaa wuxuuna soo ka wariyaa bacd alikhtilaat qabl alikhtilaat waxba kama warinin qofka isku darmaday aakhiro cumrigiisa haddii laga wariyey intuuna isku darmanin la garanayo wixii laga wariyey warkii laga qaaday qabla alikhtilaat intuu isku darmanin waa sax waa la qaadan wixii bacd alikhtilaatana haddii la garanayo waa la iska leexin lakin hadii lakala garanba waayo ama la ogyahay bacd اlاkhtilad inuu ka wariyey xadiidka saasuu daciif ku noqdaa ayib amaa masaa-isha xuquuqda ah iyo cadaaladda ku saabsan iyo dadka tartiibintooda sida loo kala muhiimsan yahay loo kala horreeyey cadaalad bay u baahan tahay in la yidhah hebel waan aqaanaa iyo ninjeclaysi iyo wejigarasho wax xuquuqoo la wada leeyahay in dadkii wejiga aad garanaysa kelia lagu hormariyo taa iyadoo ma banaan cadaalad bay ka hor imaanaysaa ah, dad baa soo horeeya safka ku jira oo ninkii madaxda u taagan kuwa gadaal ka yimid kii gadaal ku yimid in la dhaafiyo kii kalena laska dhaafo kawansnaqaana aad tiraahdo taa cadaaladi ka hor imanaysa lama ogolo baab lacbu sibyaani biljaws caruurta oo ku ciyaarta jawska jaws carabiga inaga af somaaliga waxaa la dhaha lows baa la dhahaa lows aasha qishriga iyo qubka adag leh hoosta hoostana lubiga iyo beerka ku leh la cuno ayaa waxaa la dhahaa jaws baa la dhahaa marka carruurta inay iskaga ciyaarto oo ama fataatiir oo kale ka dhigato iyo muxuu ahaa waxyaalaha ciyaalka ay ku ciyaaraan ama haraati iyo wax iskaga ciyaaraan haddii wixii baahi aynan lahayn oo eh, de waxaasna waxbay ku noqonayn waaba qafilan tahay taasaa laga hadlayaa haddii taas la baneeyeyna caruurta guud ahaan way ciyaari karaan mara loo duuduubaa jir suuf baa loo duuduubi jiray ku ciyaari jireen waxyaalaha noocaas oo kala imbiir baa timid iyo kubad baa hadda timid waxaasoo dhan way iskaga ciyaari karaan laakiin bidawaabit sharciya wa aadaabi marciya waa in la ilaaliyo xuduudda sharciga oo salaadaha insaan kaga tegin oo ayna isku dirin oo isku caayin afxumo iyo caytan ayna ku baranin oo aadaabtooda la ilaaliyo oo cawradooda la dhawro laiska la ilaaliyo waxyaala badan baa u baahan in la ilaaliyo la raacaayayo laakiin mujarad ciyaarta in carruurtu ciyaaraan laabida minhu walaa maarmaan ilmo yar baan ciyaar ilaalin haddaad tiraahdo ka hor istaagi oo tallaabadu qaadaba aan fiirini waa ku daba dhimanaysa waa ku daba dhimaan isagana waad dhibaysaa xadadana muusa bin ismaaciil qaal xadadana abu cawaana can mugiira can ibraahim qaal kaana asxaabuna waxay ahaayeen yurakisuuna lana fi lacib fi llucabi ciyaarahay noo ruqsayn jireen kullihaa dhammaanba hayrilkilaabi ayda buu yidhi ayda inaan ku ciyaaro ayda la ciyaaro taasay naga reebi jireen wixii kala laakiin oo dhan wa minhu ljaws waxaa soo gelay marka jawskii baa soo geli iyo lowskii iyo waxyaali kale ciyaaraha qaalaba cabdillahi yani lisibyaani caruurtiiba ujeedaa waxaa loo ogolyahay inay ciyaaraan marka ibraahim anakhaci weeyaan waxaa kaana asxaabuna saxaabadii uu soo gaaray iyo taabiciintii iyo cabdillahi bin mascuud oo asxaabtiisa kamid aheedi ayuu ka hadlaya xadathana muusa bin ismaciil qala xadathna cabdilcaziiz qala xadathana shaykhu min ahli lkhayr min ahli lkhayr oo yukna abaa cuqba la yidhahdo qaala wuxuu yihi marartu maca ibni cumara cabdullahi bin cumar anoo la socda waxaan soo maray maratan mar biariiqi wado famara biqilmatin caruur buu soo maray min alxabash caruur reer xabashiya ayuu soo maray faraahu muxuu arkay yalcabuun iyagoo ciyaaray rag xabashi oo islaamay oo ka imaaday ardulxabash baa jira oo markii saxabada soo hijroonaya soo raacay oo soo islaamay baa jira caruur bay dhaldhaleen faraahu muxuu arkay yalcabuuna iyagoo ciyaaraya fa akhraja dirhameyn laba dirham buu intuu soo bixiyey facdaahum siiyey abaalgudba uu sii siiyeyba daciifu lisnaad wey xadiidka oo ninkaa ahlulkhayr weeye la yihahdaa cuqbaa majhuul weye lama yaqaano waa ahlulkhayr iyo waa hiqe iyo waa nin fiican iyo waxaasoo dhan xadiidku jahaalada ka saari mayso waa in la ogaado waa kubanka ahlulkhayrkaa bal aan ogaanay qad yakunu ahlulkhayr cindaka daciifan cindana inuu ahlulkhayr agtaada ka yaha laga yaaba markaad sheegtaan idhaahno anagaaba ceeb ku oge oo waxa waxaasa ku oge daciif weeye in la dhahaa dhici karta marka magaciisa hala sheego hala sheego samuu lana rijaalakum ay dhihi jire ragga hala magacaabo markaasaa la ogaanaya xadathana cabdullahi qaala akhbarani cabdilcaziiz bin abi salama can hishaam can abiyi can caaisha radi allahu canha ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana wuxuu ahaa yusaribu ilaya wuxuu ii diri jiray yusariba yursilu yusaribu ilaya wuxuu ii diri jiray sawaaxibii gabdhihii saaxiibada ahaa ahaa ayuu ii diri jiray caaisha gaba yareede gabdhihii ciyaar la ciyaari jiray yalcabna inay yalcabna inay ciyaaraan bilucabi lucab waxyaalaha lagu ciyaar ciyaaro oo waa maxay albanaat siqaar ha albanaat siqaar banaat siqaar yani wax gabdho gabdho wey gabdho gabdhow wax lagu ciyaaro oo gabdho gabdho loo sameeyey oo gabdhuhu ay jecel yihiin inay wax gabadh ahaan sameeyaan wax ilmo yar o ixbaarayaan iyo guri guri iyo alaabo iyo waxaasay iska jecel yihiin inay iska bartaan oo loo daayana way fiican tahay oo ay barasho iyo u noqoto dhaqan u noqoto oo hadhow ay reerkeeda ku maaraysato waa arrin oo eh, macno fiican ku fadhida albanaat istiqaar gabdhihii yaryaraa saxiix weeye xadiidka baabu dabxi lxamaami qowleyda oo la gawraco dhib ma laha haddaad gawracato qowley oo adi aad leedahay ama nina lahayn nina kaa lahayn soo ogaanato ood gawracato waa xalaal waa la curi karaa laakiin in lagu mashquulo la daba ordo maanta o dhan qowleydan daba ordaayo aad ku hayso taa iyadaa waxay keentaa kaflah iyo halmaan iyo wax badan oo khayr iyo wanaag aad la imaan jirta inaad kaga mashquulsho xadadana shihaab binu macmar qaal xadadana xamaad binu salama an maxamed binu camar can abi salama can abi hurayra qaal ra-aa rasuulu llahi sal l slam baa wuxuu arkay rajulanin yatbacu xamaamatan qowley daba socda yalcabu biha wuu ku ciyaaraya <coughs> daba socodka waa ciyaar wey qaala wuxuu yii nabigu shaydaanon shaydaan wey yatbacu shaydaana shaydaan daba socda <coughs> wax alla wixii dikriga ilahay kaa mashquulinaya oo kaa celinaya oo aan macno la-aan iyo maalayacni kugu mashquulinaya ayaa shaydaan loo nisbeeyaa xadathana muusa bin ismaaciil qaal xadathana yuusuf bin cabdata qala xadathana xasan qala xadathana qaala kaana cuhmaan wuxuu ahaa cuhmaan bin cafaan laa yaqdubu jumcatan jumca ma khudbayn jirin ilaa amara wuxuu amri jiray biqatli ilkilaab ayda in la laayo wadabxi ilxamaami qoolooda in la gowracdo la gowracdaas haddii lagu aadho hala cuno waa in xalaal laleeyahay dhibaata ma leh laakiin hadda dabargooyn kale oo in qolada la dabargooyo oo la dagaalamo sida kalkalb alcaquur oo kale taa iyado meesha kuma jirto qatl kilaab iyadaa lalayna waa kalbulcaquurka ah xoolaha iyo dadkaba intaba waxyeela kaas weya midka saailka ee laiska difaaciyo laiska diri ilaa nabiga waa diiday caleyhi salaatu wasalaam markii dambe biqatl kilaab nahaa rasul an qatlka ila ilaa kalba kalb alaswad eega madow mooyeen fa inahu shaydaan iyo ka oo ayadana sida midka dadka waxyeela ee xoolaha dire caruurta yaryarka soo weerare eh dhibaatada dadka ugeysta kuwa waska sidaasa ah marka loo ogolyahay xadathana muusa bin ismaciil qaal xadathana mubaarak an xasan qaal samictu cuhmaan yaamuru fii khudbatihi biqadri kiraab ayada dilkeedii iyo daciif xamaami buu amri jiray daciif isnaad wa xadiiska baabu man kaanat lahu xaaja qofkii xaaja ay usugnaatay oo xaaje iyo dan leh fa huwa asagaa xaq u xaq leh an yadhaba ileyh inuu xaajadiisa u tago qof dan leh dantiisa asagaa uxaqleh inuu aado oo intuu qof kale ha imaado iyo waxa uu dhiila isaga oo dantiisa u baxo oo dantiisa qabsada ayaa fiican xadathana moxamed qaala akhbarana cabdullahi qaala xadathana yaxya bnu ayub qaala xadathana cuqayl bnu khaalidin ana saciid bnu sulayman bnu zayd bnu thaabiti xadatahu can abihi can jadihi zayd bnu thaabiti radia allahu canhu alansaari ana cumar bn lkhadaab yaajaahu u yimid zayd bnu thaabit buu u yimid cumar bn khadaab oo markaa amiiru lmuminiin ah muslimiinta dhan madaxweynaheedii wey zayd buu gurigiisa ugu yimid jaahu yastaadinu caleyh yowman isagoo maalin idan weydiisanaya war cumar bnu khadaab soo gala faadin lah waa u imo soo gal bu yiri warasu madaxiisana zayd fii yadi jaariyatin lahu addoonay uu lahaa yaa gacanta kula jirta madaxiisa oo timaha ka xirta iyo mada turajilo waa ushanlaynaysaa waa kuu sheegay fii yadi jaariyatin jaariyad gacanteed madaxmadaxiisa ku jirtaa lahu asaga uu lahaa turajilo way ushanlaynaysaa addoontiisiibaa timaha ushanlaynayso u nadiifinayso u dhaqayso markaasaa deen amiirulmuuminiin soo dul istaaga fanazaca ra'sa madaxii buu la baxay oo siibtay oo gabadhiibu maaratay kala booday faqaala lahu cumar baa wuxuu yihi daxa gabadha turajiluka kuu shalayse dhib malehe waa iska banaan tahay gabadha timaha kuu shalayse dah oo ku xalaale faqaala wuxuu yihi zayd isagoo yar cudur daariyana xishoon yaa amiira almu'miniin low arsalta ilayna haddaad qof noo soo diri laheed jiituka annagaaba ku imaan lahayne oo zayd igu yeer haddaad dhiilaad anaaba soo ordi laha ku imaan lahaa faqaala cumar baa wuxuu yihi inama alxaajatu xaajada lii anaa iskale qofkay danta haysa waa aniga anaana danteeda u socono danahayga fushani xasanulisnaad wey xadiid cumar bnu khadaab iyo tawaaduciisa iyo waxay kamid tahay sida uuna inahaba yaraatay isweyneyn iyo waxba ugu jirin radi allahu canhu wa ardaa yani umuurta waa iska arrin sahlan iska basiid wax tacqiida kuma jiro qofka hadduu madax noqdo ama mas-uul uu noqdo macnaheedu ma aha inay waxyaalahaas ay nusqaan u keenayso inuu meelaha tago oo meelaha booqdo o dadka ku dhex jiro nusqaan u keeni mayso tawaaduc hadduu oola imaadaan darajo buu kasii heli darajuu kasii helayaa laakiin nin madax aho mas-uul aho ummad dhan ay dhowrayso oo waxay ku nooshahay ummaddii aan aqoonin ka warraba waxay ku nooshahay ummaddii aan garanaynin yaa dhintay yaa nool yaa abaaraysan yaa baahan yaa isbitaal ku jira maxaa lagu hayaa maxaa nool maxaa aan warab ka haynin ah, ummadan baana yaa mas uul u yahay oo uu maaratay tirsanaya oo ilaahay subxaana tacala xilkooda u dhiibay wuxuu ka ogyahayna ma jirto marka waxaa weyaan amaam allahi subxaana watacala su-aal adag baa naga horeysa su-aalo adag oo aad i aad u culus ayaa horeysa oo isweydiin doonaa ah, baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa tanakhaca qofka hadduu khaakoonayo wahuwa maca alqowm dad asagoo ku dhex jirta xaakiya khaakiya candhuufi waxbaa soo qabatay waa inuu gacanta afka saaro siday markuu khaak uu yidhaahdo ayna oga soo boodin qof ama gogol ou dhicin xadathana muusa can xamaad bn slma qaal akhbarana thaabit can cabdiraxmaan binu cayaash alqurashi can abi hurayrata qaal idaa tanakhaca bayna yaday lqowmi qofka hadduu xaakoodo candhuufto oo khaakoodo bayna yaday lqowmi dad hortood dad baa hor fadhiya falyuwaari bikafi gacantiisa ha ku astuuro afka ha saaro xataa taqaca si ugu dhacdo oo ugu hubsado nuqaacatu xaaqadiisa ila ardi dhulka oo dadkayna u gaarin dhulka ilaa uu ku hubsado gacanta ha ka hormariyo oo gacanta ha ku qariyo deena ha u fooroso canuurta meel hala doonto wa saama hadduu sooman yahay qofku falyudahin ha subkado falyadahin ha subkado laa yuraa caleyhi atharu soom soon raadkii yaan lagu arkine oo qofkan inuu maaratay dirbaba uu afkiisii iyo qallalo canuurtiisa qallasho oo dadkii oo caadi ah asaga marka laga gartooda yirahdo hebel soo maarta ha waan sooman yahay la yidhaahdo halkaa riyaa iyo sumcad iyo ay istusus iyo ismaqashiini ay ka gasho cibaadadiisa ay ka burto ayaa laga baqayaa yaaba lagu garaninba ha ah, qof soo quraacday ahaan iska iskaga iskaba dhig iska subko iska sariiso shallayso qabayso ah, xadiidku waa daciif isnaad ninka la yidhaha cabdiraxmaan bin cayaash alqurashi ninkaasaa majhuula baabu idaa xadata rajulu lqawma laa yuqbilu calaa waaxidin dadka markuu ninka u sheekeenayo hal qofa ma qaabilayo hal qof inu indhaha ku hayo hal qof un fiiriyo ma aha ha wada fiiriyo haddii kale ka wejeysado xadathana maxamed bn salaam qaala akbarana hushaym bn bashiir can ismaaciil bn salim can xabiibin ibn abi thaabitin qaal kaanuu yuxibuuna waxay jeclaan jireen idaa xadatha arajulu ninku hadduu sheekeynayo allaa yuqbila inuuna qaabilin cala rajuli waaxidi hal nina walaakin liyucammahum ha camimo ha ku caam yeelo dhammaantood dhammaantood hababa fiiriyo oo yuuna qof khaasa ahan qofkaasi waa la arki cadaalad darre inay tahay baa loo arki qofka uu maratay maskaxda iyo indhaha iyo aragga siinayo ee hadalkiisii iyo wejigiisii arrintiisa o dhan markaa kuwii kalea ah xoogo isyargudaaya xadiidku xasan istinaad weeyaan haddaadan fiirininna nina kuma haysto baabu fuduuli nadari wuxuu ku saabsan yahay oo dadkao dhan aadan fiirin hadi midna adan aadan fiirinin ayib fuduulu nadari aragga fiirada fuduulka fuduuliga ah fuduulka waxaa la waa fiiro ah wax dana ku jirin wax faa-ido ku jirta ma jirto a meelaan loo baahnayn waxaan lagu dirsanin baad fiirfiirinaysaa taas oo kale lama ogolo macno iyo faa'ido midnaan ku jirin xadadana qutayba qala xadadana abubakr bn cayaash an ajlax can ibn alhudayl qaala caada cabdullahi rajulan cabdullahi ibnu mascuud weeyaane <clears throat> wuxuu soo booqday rajulan nin buu soo booqday wamacahu rajul min asxaabi nin asxaabtiisii ardadiisa kamid a ah la socda oo la soo booqday falamaa dakhala daara markuu daarti galay oo ninkii booqanayay iyo arrintiisii uu markaasi u galay jacala saaxibahu kii lala socday wuxuu guda galay yanduru inuu fiirinayo gurigii gurigii iyo dadkii buu saaisha ku leeyahay faqaala lahu cabdullahi baa arkay oo ninkan oo idibla-aanta sameynaya markaasu wuxuu yidhi wallahi low tafaqata low at caynaaka labadaada indhoodba inay soo dhacaan kaana khayra la kaaga khayr badnaan lahay labada indhoodba inay kaasoo dhacaan baa kaaga khayr badnaan lahaa dad baan soo booqanay cawradoodii iyo gurigoodii iyo gogashoodii alaabadoodii baad fiirfiirinaysaa dadkuna waxaa ma rabaan waxaa ma rabaan in arrimahaas aad fiirfiiriso hadhow ka sheekayso ama aad ka ogaato lama ogolo intaan u imaanay iyo ujeedadii uun aayar ku ekow kadibna aayarta bax xasanulisnaad wey xadiidka marka aadaabtay kamid tahay sharciga ah inaan guryaha markii la tagay iyo aan idan la-aan la iska dadaawanin oo la fiirfiirsanin wixii qofkii lahaa una kuu idmin oo kuu fasixin qaala xadathana khalaal xadathana cabdilcaziz can naafic ana nafara min ahli ciraaq dad reer ciraaqa ah, yaa dakhaluu calaa ibni cumara cabdullahi ibni cumar bay usoo galeen fa ra waxay arkeen calaa khaadimin lahum khaadim ay lahaayeen oo dawqan bay ku arkeen yani kuul min dahabin dahab ah waana nin oo kuul dahaba ah qaba fa nadara bacduhum ilaa bacdin markaasay isfiifiiriyeen oo hoosta iska taataabteen oo waxay leyihin bal fiiri ninkan eh, addoonkan eh, qoorta luqunta ugu jirta dahabka iyo fa qaala cabdullahi bin cumar ba wuxuu yidhi intuu gartay maa afdalakum lishari maxaa inaga fahmo badan inaad garataan dirba lishari sharta xagga sharta ogaan ogidinaa khayrka iyo wanaagga waxa laga yaba ina wax badan aadan ku baraarugin laakiin dadka ceebahooda warkaaba waxaad moodaa qalab inaad haysato waa soo baxaya a ah, markaba ceebta qofka waad ogaanaysaan maa afdalakum lishari sharta xaggeeda maxaa inaga fahmin badan oo inaga eh, aqoonsi badan oo inaga garasho badan saxiixulisnaad waa xadiid marka ninka asagaa haba ku dhaco dembi laakiin tatabuca looma baanaadi inaad raaraacdo oo dadka luquntoodi iyo waxa ku jira iyo waxa hoos ku qabay iyo fargashigiis hoos u ma aha wixii marka kuu muuqdo dee adoon uqastin oo munkar iyo xumaana waad oga digi oo waxaad leeda waa ma banaana iska dhaaf oo banaankaba iska yaala laakiin wixii qarsoonaa inaad sii raaraacdo maaha baa fuduulkalaam hadalka fuduulka fuduulkalaam waa hadalka maalayacniga aan macno ku jirin faa'iida ku jirin khayr ku jirin oo lagu hadlo nabigana alayh salaam waa kii yidhi xadiidkii jawaamculkalimka min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniih islaamnimada qofka wanaageeda waxaa kamid a ah inuu iskaga dhaafaba waxaanan anficayni berri ilan wax walba waa la qorayaye xadadana musadid qaal xadadana muctamir can laydi can ataa can abi hurayrata qaal laa khayra fi fuduuli ilkalaam hadalka fuduuliga ah dheer ee yani aladi laa faa'idata fiih hadalkan faa'ido lahayn baa loo jeeda <clears throat> yaa loo jeedaa faa'ida kuma jirto waa tarku ah, eh, yani eh, tadahul lmari fi laa yacniih tadahul lmari fi laa yacniih qofka inuu galgalo dhex galgalo waxaan isaga aan faaido iyo xikmad macna u jirin daciif isnaad way xadiidka xadathana mr leyth ba ku jira xadathana mrun qal xadathana yaزid qal xadathana albara bnu yaزid an cabdillahi bn shaqiq an abi hurayra can nabi sala اllah alay wasalam qaal shiraaru ummatii ummadeyda kuwa ugu shar badan atharthaaruna kuwa hadalka badan macna la-aan hadal maano lahayn oo thartharada waa hadalka la celcelinaya laisku kalifaayo macno ku jirin iyo xaq lagu cadeynaynin tharthara wlmutashadiquuna kuwa hadalka waaswaasiciya iska keen keena takaluf weeyaan ayaga oo markaa iska keenaya faseexa ayna lahayn almutafayhiquun mutafahiquna mutashadiqaasu u dhowyahayo almustahzi binnaasi weeyaan bishidqayhi labada qal ayuu ka buuxsanayaa jaseeska iyo muxuu ahaa dadka ceebeentooda iyo almutafahiqi baa la dhahaa wakhiyaaru ummati ummaddeeda kuwa ugu khiyaarsan axaasinhum akhlaaqan waa kuwa ugu akhlaaq wanaagsan saxiix weeye xadiidka baabun dulwajhayn dulwajhayni ayuu ku saabsan yahay wallahu aclam billahi tawfiq sala allah waslam ala maxamed